ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال baab lijaara baabkii kirada wey baabka kirada ijaaradu markeeda hore waxa weeyaan waa ciwadka wax wax laga ciwad qaataa la idhahdaa ijaara sidaa darteed baa qofka abaalmarinta ilaahay uu siinayo tawaabka ijaara la yidhahdaa waayo cawil ilaahay siinaya weyn sharcigeena waa caqdun calaa manfacatin mubaax sideedaba qofku marka uu wax iibsanayo marna cayn buu iibsadaa marna dheef buu iibsadaa haddii iminka aada gurigan iibsato guri aada iibsato cayn baad iibsato haddaad guriga keladiisa iibsatona dheeftiisii baad iibsato manfacadiisiiya labadaasaa ay kala noqon ijaaradaasi laba siyood midbay ku timaadaa in muddo lagu x marka hore waa laba qaybood ijaaratu lcayn wa ijaaratu dimma in cayn la kala kiraysto oo qofkan uu idhaahdo gaarigan baan kaa kireeyey gurigan baan kaa kireeyey iyo ijaaratu dimma qofku dumadiisa in la kiraysto oo aynu uga jeedno waxaa ku heshiiseen in camal noocaasa uu ku qabto wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ku dhisayaa maktinka ah intaasaanaan ku dhisayaa marka shaksi gaaro lama kiraysanin laakiin waxaa la kiraystay camalkii waa camalkii anigu camalkaa inaan kuu qabto qabcaddaasaan kuu dhisayaa maxaan ku idhaahdaa gurigaasaan kuu samaynaya waa ijaara bilcamal ama cayn baa la kala kiraysanaya laba siyood midun baa lagu kala kiraystaayo ama mudday noqoto ama camal masale waa inaad tidhaahdaa gurigaasaan waxaan kaa kireeyey xaneen ta ehm, muddada muddadaasaad ii shaqaynaysaa intaana qaado saacadood siddeed saacadood lix saacadood ayaad hebelow ii shaqaynaysaa maalintii waa sidan had iyo jeer dee farsamo yaqaanadeedu ay ku shaqeeyaan inta badan qofkan ajiirka shaqaalaha ah sideed saacadood baa u qoran isagu siduu doonaba ha u galee waa ijaaro muddada marka qofka wax kiraystayna camal wuxuu eeganayaa waktigii waktigaa lacaga markaa waktigaa lagu xisaabtamaya waa tan overtime la yidhaahda inta soo dheeraadkaana waa siyaado kusoo baxday waktigii ijaarada qaybta labaadna waxa weeye mid lagu kaxa camalka la eego camalka oo muddo ama ha u yaraatee ama ha u baddaatee waxa uu kuleeyahay anigu gurigan waxaan kugu dhisayaa bil laakiin labada la iskuma darayo waa isqabsanayaan labada in la isku daro camalkii iyo waktigii la isla xadido iyadoo way adkaan kartaa ama camalkaa lagu daynaya ama waktigaa lagu daynaya kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo qiyaaska afartaa daliilba waa ku sugnaatay kiradu fain arbacna lakum faaatuuhuna ujuurahun suuratu alaaq ilaahay waxa uu ku yihi dumarkii naaska caruurta idiin jaqsiinayey waxaad siisaan mushqaayadooda waa gabadh ilma jaqsiinaysa mushqaayadna qaadanaysa wax iska soo jireen ahaabay ahayd innagun baanay dhaqan inoo ahayn fircoon laftiisu nebi muuse hooyadii ayuu u kireeyey muuse oo markii uu naas kala jaqi waayey waxa ay eh, uu helay un hooyadii markaasaa la oday islaantanunbuu ilmuhu qabsanayaa naaskeeda dee u kireeyay buhi haddaba taasuun lacagta siiyey kol hadduu taa ogolaaday inagu miduu nuugaa un baynu la daydayayne deedkii uun bal taasuu siiya ilaa berigaa way soo taxnaa nabiga oo la jaqsiyey calayhi salaatu wasalaam oo ah, xaliima sacdiya joqsiinaysay adugu murdicadu waa jirta qisada ku sugan hijradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay tilmaamaysaa inuu nebigu kiraystay nin jidyaqaana oo tusiye madiina oo daliil odhan oo reer bani daylah wa waxa uu leeyahy ibnu mundir oo inta badan ijmaaca soo naqila ah in alla intaan xusuustay culimada way isla waafaqeen baabka kiradu inu jiro waa caqad mustaqila ah wey waaya ehm, marka haddii muddo la kala kiraysanayo oo waxaa lagu soconayaa waktiyo waktigu waa inu xadidnaado waktigu waa inuu cayinaado waxay ku jirtaa caqdigan isaga ahi cuquudda laasimka ah ayay ku jirtaa caqadkani waaya waa caqdu haabit ama waajib wa caqdun laazim wa caqdun jaa wa caqdun laazim wa jaa macnaha caqad sugan oo aan ikhtiyaar aan macnaha lahayn khiyaar sida waqafkii iyo nikaaxii macnaha markuu qofku gabadha guursado haddii aan sabab ikhtiyaarkeentaa meesha imanin caqadkaasi wuu sugan yahi hadduu qofku wax waqfo waqafkaasi ka noqosho ma leh ka laasimkaina kaa wuu ka yaro sokeeyaa oo sida masalan sulxi iyo ijaaradii iyo bayci iyo isaguna labada darabba uu ka xidhan yahay oo kale haddii muddadii la cayimo muddadaas jeer ay dhammaato lagama bixi kara sabab la-aan ka kalena waa mid jaa-isa oo labada dhinacba uu ka bixi karo markuu doono ka kalunbu ogeysiisiinaya sida wakaaladii iyo wilaayadii iyo jucaaladii iyo shirkadii iyo mid labadaba isugu jira horayn usoo yaro ishaara wacan cabdillaahi bni cabbaasi radia allahu canhuma qaal wuxuu leeyahy cabdilaahi ixtajama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuu istoobayoo waacdaa wuxuu siiyey alladii xajamahu qofkii toobayna ajrahu mushqaayadiisii buu siiyey walow kaana xaraaman haddii toobinku uu xaraam lahaa ama mushqaayadaasi hadday xaraam ahaan lahayd lam yucطihi ninkaa ma siiyeen rawaahu albukaari wa raafic bni khadiiji radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi kasbu lxajaan toobinlaha shaqadiisu khabiiun way xunta ama mushkaayadda uu ku helaa mid xun weeye rawaahu muslim labadaa xadiidku sheekhu isku daba dhigay salaadba kala saa <coughs> midna waxa uu leeyahy nabigaa istoobadoo kii toobayna mushkaayad buu dhiibay bukhaarigaa wariyey kaasoo uu xoog badan yahay ka ku xigana muslim baa wariyo isagoo xoog badan yahay oo wuxuu ihi qofka wax toobaya wixii uu helaa ama waxaan uu qaadanaya waa khabiir saasuu sheekhu isugu daba dhigay miyaa la jamcinayaa manaasikh iyo masuuq bay isu yihiin sida la odhanaya macaam iyo kaas bay isu yihiin ah, waa in la kala saaraa marka hore waxaa la yidhaahda toobi inuu dee yahay ibnu cabbaas baa marka maqlay maqaaladan odhanaysa waa xaraan toobinku iyo manaha in waxa laga qaadanaya ayaa daryaha daryahaasa soo baxda markaas yui waar hadduu xaraan yahay lam yucihi dee nebigu muu bixiyeen bu mushqaadi nebigu ma xaraana u bixin lahaa inuu xalaal yahay baa muuqanaysa bui waxa laga qaadanaya marka labadan xadiis waxayna tusinayaan in horta waxa kirada la yidhaahdo qof la kiraysan karo hawl loo diran karo sida aynu horeba usoo sheegnay waa masale macruuf xadiidka hore wuxuu ina tusinayaa in toobinka iyo waxa laga qaadanayo labadu xalaal yihiin xadiidka labaadna wuxuuna tusinayaa inuu khabiid yahay marka labada xadiid waa la isku geynaya oo waxaa la odhanayaa sida xadiidka hore sheegay wax waa laga qaadan karaa toobinka waaye kan dambena muu diidin in wax laga qaadan kara wixii laga qaadanayo un baa wanaagsanay buu sheegaya ila shaqooyinku way kala mudan yihin oo way kala wanaagsan yihin marka waxa meeshaa laga qaataa waa xalaal laakiin ma wanaagsana ma cajo badna wuxuuna markaa waxa iska yaro liita ayaa lagu tilmaamaa xalaalba ha ahaadee inuu yahay khabiis alla markuu ka hadlaya suuratu lbaqara sadaqada ayaa wuxu uhi walaa tayamamu alkhabiisa minhu marka wax bixinaysaan ee sadaqo bixinaysaan ta khabiidkaa iska daayo ta dayibkaa bixiya macnaa sadaqadii baa waxay yeelan kartaa khabiid iyo tayib khabiifkaasoo looga jeedo shayga liita ee miskiinka aan wax badan u taray tayibkuna waa shayga fiican marka waa waa wax la qaadan karo laakiin waa laga tayo badan yahay wey waay sidoo kale inagoo sii muujinaynaa khabiid kastaa inaanu eh, ahayn xaraan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday toonta iyo basasha inuu cuno ayuu diiday waxaanu tilmaamay inay yihiin khabiid xaaraan maaha laakiin waana wanaagsanayn waxbaa ka ururaya saa darteed ma fiicna ah, siyaabahaasaa loo jamcinaya marka sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo dhigay bahashan afariyo la idhaahdo oo carabtu ay cuni jireen oo bisil ayaa loo soo dhigay kolkaasuu sidaa isaga yar fastakbata wuu karaahiyeystay haddii la yidhi ma xaraan ba maya xaaraan ma ahe aniga ayaan abateed u bu waa khabiis waa laga cajo badan yahay bahasha faranfardaynaysa halkaa jimbaaba inu inagu u naqaanaa in la derderayo kale isku doonto intaa wax laga dayabe carabtuna casuumadaha u wanaagsan baabay haystaanba marka wuu karaahiyeystay macnaha wuxuu arkay wax raashin laga wanaagsan yahay xeeradiisii baa lagu cunay hortiisaa lagu cunay laakiin abateed uma hayo halkaa waxa ku caddaaday marka hore asalnimo shayga khabiiska ah iyo xaaraantu way islaasimaan laakiin khabiis waliba xaaraan maha shayga laga taya badanya khabiis waa lagu tilmaami karaa daliiladaasina way noo muujinayaan sidaa darteed bay culimmadu faalleeyeen shaqooyinka u fiicfiican inay ka mid tahay baayac mushtariga iyo beeraha iyo camalu rajuli biyadi iyo qofku waxa uu gacantiisa kula soo baxo waxa ugu ka sida raajixa waxaa sii faa'iido badan waxa lagu helo haniimada shaarumaha cadowga waxa laga soo qaado ee gaalada laga soo faramuroojiyo kaasaa usii xalaasa waaya marka toobinkuna dee nafci buu leeyahy ashifaau fi alaa fi sharbati mixjan wa sharbati casal wa kayatin binnaar aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam caafimaadku saddex buu ku jiraa saritaanka toobinka iyo cabitaanka malabka iyo dabka isku dhajintiisa inkastoo dhan dabka yar karaahiyeysanaya bu nebigu ummadda la karaahiyeysanaya waxaa xadiidka aynu ka faadaysanaynaa in la isdawayn karo dariiqo saxa iyo qof aqoon u leh in labadaba la iska dawayn karo shaqooyinku inay kala tegsan yihiin oo shaqada markaa tayadeeda iska yaro liidato waa haddii uu qofku wax ku helana wuu qaadan karaa laakiin meelo kalu ku qaarajinaya nin dee toobinla ahaa oo nebiga toobay wuxuu ku yidhi aclifu naadixak lacagtan qaado oo gaadiidkiiy waxaa haashnusi waay wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi qaala allahu caza wajal ilaahay baa waxa uu xadiisulqudsi ku yidhi waa siiqooyinka uu ku soo arooro xadiidkulqudsigu mid ka mida taniye alaaatun saddex qof ana khasmuhum yowma alqiyaama anaa la doodaya maalinta qiyaamaha cidba kuma hadlaynayo rajulun midi waxa weeye qof ama nin actaa bi aniga magacayga ballan ku galay uma kadara ballantii ka baxay warajulun ka labaadna waa mid baaca xuran qof xora iibiyey faakala amanahu lacagtiisiibuu qaatay warajulun ka saddexaadna waa mid ista'jara ajiiran qof shaqaalo a buu dirtay fastawfaa minhu wuu ka dhammaystay shaqo shaqadii fastawfaa minhu shaqadiibuu ka dhammaystay walam yucdihi ajrah mushqaayadiisiina muu siinine markuu ise soo taagay buu u aamusay rawaahu muslim saddexdaaba ilaahay wuxu uhi cid ku halayn maayo anaa la murma anaa la doodaya maxaaye waxay maxaad u yeeshay ilaahay boqorka ahaa qofka uu la dooday waa adhax jab waaya saddexdan arrimood ba inay xaaraan yihiin ayaa laga qaadanaya oo had iyo jeer min siyaq alxaraam xaaraantu siyaabaha ay ku soo aroorto siiqadan laftigeed ilaahay baa la dagaalamaya ilaahay baa la doodaya ilaahay baa fadeexadaynaya ilaahay baa cadaabaya waa erayada laga faa'iidaysta waxaan inuu xaaraam iyo ficil kale ayuu marka xadiidku muujinaya waa qof ilaahay magaciisa ku dhaartay cidda u dhaaranaya waa cid kale gaal iyo islaamidkay doonaysa ha ahaato ballan buu maray dhaar buu maray dabeetana wuu ka baxay waana akbar alkabaa'ir wa akbar dunuub ayuu ka mid yahay ballantaa laga baxaya yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ilaahay baa wuxuu ihi caqadka iyo dhaaraha gashaanka ka bixina alcahd saa darteed bay aada uga fiijignaan jireen asxaabtu ballamaha ay la galaan dadka gaalada ah iyo xarbajoojinta inay ka baxaan in la khiyaameeyo mooye cidna khiyaaman jir reer banu israa'iil oo halka laga raacay fabima naqdihim miisaaqahum lacanaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya ilaahay baa wuxuu ihi ballantii ay jebinayeen ballantii dhaaraha lagu adkeeyey ay jebinayeen ayaan ku nacdalay qalbigoodiina taasuu ku qalalay halka iimaan la-aanta iyo araxjabka iyo ayaan darada uu kaga dhacay waxay ballanta ka baxeen nebigu calayhi salaatu wasalaam col marka uu dirayo waxa odhan jiray niyo marka aad colkaa haddaad ka xoog badato badataad gaar ka qabato oo dabeetana ay doonaan ballan inaan u qaado ballan ilaahay inaad la gasho hala gelin dhaar ha u marin ama ballan ilaahay laakiin anigiyo idinka waxa idiin dhexeeya sidaa dheh waayo ballan ilaahay inaad qaaddo ama magac ilaahay marto oo aad ka baxdaabaa baran waa taa aad arkayse dee innaga kursiga lagu fuulayo dadkeenna waxalla wixii mas-uuliyad hayaa waxay ka dhigteen dhaarta sallaankan intoo gidaarka lagu fuulo dabeetana laga dharbaxayo hada salaam inaan diinta iyo dalka iyo dadka iyo waxaas waxaa intoo la akriyaba inaan daacdo intaasa waleegaya maalintaasa xusuustiisa ugu dambaysa markaasuu dhex dabaalanayaa laaluushkiisii dhex dabaalanaya khiyaamadiisii dhex dabaalanaya qabyaaladiisii exdii wixiibu saa u dabaalanaya dabeetana isaga iyo wixii sidaa ugu sadiqayba way isla degayaan waa calafkoowi waxalla wixii uu halkaa ka cunaana waa kay u yaalla un ubadkiisa hadhown bay wada waalanayaan iyaguna iyagoo jaanjaana ah in baa lagu odhanayaa noocaasi kaasay ka farcnahay qofkan qofka xortaa iibinaya dee way dhici jirtay berigii hore laakiin innaga waxay ka suurogeli kartaa qofkoo inantiisii maaragtay guurinayay adduunku xidha oa inantayda heblaaya laydhao mutacalimadoo kada wa kada bay tahay oo xaafidatlqur-aan wey marka haddaad doonayso inaad guursato dee intaasoo yaraba soo sho yaa miskiin dii kale magaalada kale intaasoo intaasoo yaraba ayaad shubay berigii hore way jirti adigu maxaad bixinaysa hebel baa intaa noo dhigayna adigu maxaad bixinaysa marka shardi baa laga dhigay waa qof xora bu yimi dee mid soo qabtay oo isagu gaalo ka iibiye ina iska daa qaar inagoo dee kristankiya waxaa ushaqeeya intay ciyaalka qaadaan gaalo ka iibiyana la sheegay ama ilaa ciyaal ka dhig ama kiniisadaba ku dara ka saddexaadna waxa weeye waa ka baabka aynu uga jeedne waa qof intuu ku shaqaystay qof shaqaduu ama shaqa dawladileeda ha u diro ama mid shaksileeya ha u diro markuu ka dhammaystay ayuu waxba siin waayey actu ajiira ajrahu qabla an yajifa caraq xadiidkaa kalena waxau ahaa intaan dhidibkiisu engegin hala siiyo ah, saasay waa haddii dee lagu heshiiye waktigan deg degaa eh, dadka qaarkoodoo dee muddo lagula heshiiyaa jira qofkii bil usbuuc lix bilood lagula heshiiyey in wixiisa lagu siiyo adoo heshiiskii waa in lagu socdo waktigu qofkani wixii sugayey waa inaan hawada loo dirin oo markaa aan dee la diidin yukfaru liummati liaakhiri laylati min ramadaan qiila ya rasuul allahi ahiya laylat lqadri qaala la walaakina alcaamila inama yuwafa ajruhu ida qadaa camalah bisha ramadaan habeenkay dhammaataa ummadayda loo dembi dhaafaa abaalmarintana la siiyaa buu nebigu habeenkaasa laylatulqadriga iyo la yidhaahdeen asxaab maya dee qofku markuu soo shaqeeyo u dhameeyo shaqada baa la siiyaa marka habeenkaasaa loogu shubaya waa qofku kolka uu dhameeyo waa in loogu talagalaa waa in la iska xil saaraa waa in sharkadaha iyaba had iyo jeer shaksiyaadkaba waxyaabaha aafaadka ku keena ama sababahay la kacaan ayuu ka mid yahay dulmiga shaqaaluhu dulmiga shaqaalaha waaya islaamku cid walba xuquuqda iyo e, xurmada ay leedahay isagaa u doodaya saasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaa ka muuqanaya oo kale qofkan goorta aad ku dambaabaysa haddaad waxu diiddo waa markuu shaqadiisa soo dhammeeyo isagoo shaqadiiba soo dhammayninay kala baran tahay waa sida dad badan oo caajisiin oo shaqaalaha ka dhacdee hadduu dhahdo wari adeer dhammee shaqadii le shuruuddeennu waxayd inaad dhammayso in ama muddadaadii aada dhamayso ama camalkii aynu ku heshiinay aada dhammayso maya adeer igu shug iska tegayaabe qofka shardigaasa hadduu isagu khilaafay lagu dambaabi maayo xaq baa loogu leeyay in lagu adkeeyo wixii lagu heshiiyey fulintii marka isagaa daalina oo wax dulmiyaya وعن بن عabاس رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل نبgu waxau hi إنa أحقa ma شhayka ugu haboon شhaygaasoo أخadتم عalayhi aa ka qaadataan أجرا مشقاayad kitaaب الlah waa qur'aanka ilaahay waxaa مشقاayad ka qaadataan waxa ugu fiican qur'aanka ilaahay waaya xadiidkani saasuu tilmaamay marka qur-aanka sida dee looga qaadanayo eraygu kol hadduu caam yahay waa qofkii qur'aan dad u dhigaya isagoo daaco ilaahay u niyoonaya iyo dadka inuu khayr baro haddana wixii la siiyo wax xalaalo weeye sidoo kale nebiguna calayhi salaatu wasalaam nin meher u waayey gabadhoo waxaa ku guurinayay waxa uu yihi uzawijukaha bima macaka min alqur'aan gabadhan waxaan kugu guuriyey intaad taqaanay qur-aanka ah manaha adigu halkaad meher iyo adduun ka bixin lahayd ha bixinin laakiin qur-aan bara qur-aanka adduunkaad ka qaadan lahayd meher uga dhig marka in qur-aankii la dhaafsan karaa manfacada ah isagii dee waa waa salaada iyo mu-aadinimada iyo camalada ilaahay loogu dhawaanayo laga qaadan karo mushqaayad sida taa aynu soo maraynay ee ninka nebigu uu guuriyey calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ilaahay loogu dhawaanayo dikrigiisa ahaa ayuu gabadh meher uga dhigay baridiisa iyo sida xadiidkan aynu haynoo kale qowlkaasaa xoog badan laakiin marka macruufka ahi waxa weeye waxyaabahan kol hadday in wax ilaahay loogu dhawaanayo oo qurbo ah haddii qofku uu ka maarmayo oo masaariif kale uu helayo way wanaagsan tahay inuu masaariiftiisa meeshaa kale ka qaato bilaash ka dhigo haddii laakiin cilmigiina lumayo qur-aankiina lumayo qofkana meel kale oo uu kaga maarmo aanu haynin de waa in la siiyo markaa waa in la siiyo وعن بن cمر رضي الله عنهma qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم nebigu waxau ihi acdu ajiira ajra waar qofka shaqaalaha mushqaayadiisa siiya qabla an yajifa intaanu engegin ka hor caraquhu dhididkiisu intaanu engegin ka hor xuquuqulinsaanka ka weyne aada haysaa waa maxay kaa waxa weeye berigii hore nimankan gaalada meelahan ka dhugdhugleeya dadka burjuwaasiyiinta ee dhaqaalaha haya ayaa dadka beeraha ku qodan jiray oo daaraha ku dhisan jiray oo ilaa intay dhagabeelayaan cagabeelayaan warshadaha ku tumi jiray dadka oo ku xagaasi jiray meelaha markii dambena dadkii madluumiintaaba isgala urursaday oo xisbulcumaal bay sameeyeen wixii yurubta la odhan jirayoo axsaabtii shaqaalaha iyaguna kacdoon bay sameeyeenoo kuwii bay roogteen dabeedna tiina waxay keentay inay iyaguna bursadaan oo idhahdaan muddaa la ina tumayay nimankaan iska celinoo qaanuunno adag oo dadkii dhaqaalaha lahaa iyo shaqooyinkii dawladda ay qaanuun adag u samaystaan oo iyaguna waxay ku dulmiyayaan kana waxba ma dulmiyayo kana yuu dulmiin laakiin sida sharcigu leeyahy mid waliba xaqiisa ha yeesho qofkii shaqaalaha ahaa iyo iyo kii loo shaqeeyaha ahaa ila ilaahay baa isu sakanaya intaanu dhididkiisu engegin waa haddii lagu ballamay shaqo markaa la siinayo oo aanay waktiyaysnayn dee xadiidku waa xasan darajadiisu waa in loogu dhaqsadaa un baa maaragtay loo jeedaa waayo meermeerintaasi waa dulmi sida si kale islaamku wuxuu aada u ilaaliyaa shayga la idhaahdo qulubta qulubtu aada u ilaaliya qofku markuu shaqaale iyo kana maalqabeen yahay si uunbuu isaga yaro bidsan yahay oo nafsiyan isagiio kanoo raaxaysanaya oo iska laydsanaya markuu arko isagu lacag walwaalaya iyo isagiioo dhiridayo rafaadaya markuu arko ee haddana wixiina uu yaro meermeeriya wallaahi lacagtiisu ku addoonsanayaabuu odhanaya dabeedna cuqdad buu qaadaya marka si cuqdadaasi aanay u gelin qofkii oo qalad aana u fahmin wixii lagu shuruutabay waa inuu isagu aada isaga ilaaliya qofkan loo shaqeeyahaayo way iska dhacdaa qof had iyo jeer bani aadamku waxay iskaga abuuran dareen inuu si un isaga yar uu ku yar buuxsan yahay qofku qofka dheeraad kale leh si un ugu yar buuxsan yahay inaad sinaataan baa wanaagsanaan lahayd buu ka yar fikirayaa mota in inta uu leeyahy adiguna aada leedahay ayaa wanaagsanaan lahayd niyaday saas kaga jirta ama adiguba isagoo kale aada noqon lahay waxyaabahaasaa ku wareegaya dabeedna kolka isagii dheeraad kale haddana uu xaggiisa kasoo dhacdhacaa u qaadan waa ayaa ku imanaya saas qalbigaasaa la ilaalinaya waana cuhuuddii aayaddu ina faraysa iyo ammaanadii la yidhi ehelkeeda gaadhsiiya in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha ehelkeeda gaadhsiiya xadiidkaana soo aragna wuxuu tilmaamayaa baabka kiradu inuu banaan yahay shaqaale in la kiraysan karo qofka dumadiisa iyo waktigiisa iyo camalkiisa inta in mid walba la kiraysan karo wixii lagu heshiiyana ay almuslimuuna calaa shuruuihim marka waxaa kaloo la socdaa dee sarhiibkii ku jiray cabdigelintii ku jirtay ku-xadgudubka shaqaalaha ayaa halkaa isaguna ku soconay warkuna inuu caddaado weyn marka hore oo waxa kolka hore qofku labada qof ay isku gelayaan ee mushqaayad noqonayaan waa in la caddeeyaa taasi waa daruuri camalkaad qabanaysa waa intaa intaasanaad qaadanaysa muddadaad ii shaqaynaysaa waa muddada waxaasaad ka shaqaynaysaa lacagtuna waa intaa laakiin in inuu yidhaahdo aan soo shaqo taga iska shaqo tag ha iska gal shaqada tol baynu nahay ama saaxiib baynu nahay konton ku weeye uhaa maya noocaadaasoo kale wuxuu qaataa soddon anu nawciinahi kii ka sarreeyey baana forman baan udhigmaa meeha fursaad baa halkaasa dagaalkuma ka bilaabmaya marka hore diintii ilaahay barbar mareen marka mid walba ehm, dee dulmina wuu ku dhici karaa ehm, sidoo kale gefna waa ku iman karaa marka kolka hore waa in waxa laga heshiiya oo cayimaya hadday dabcan iskhilaafaan oo khilaafka noocaa noqdo caqadkii wuu fasakhmaya sixira suuq baana loo guuraya sixira suuqiina ka dhaxu noqonaya kolkaa ama qofkan in la qiimeeyo dee waa muran baab waxay gelaysaa baab dacwadeed bay gelaysaa markaa waxaasoo dham wuxuu ku bixi karaa inta labada qof kala joogaan si aanay hadhow isu nicin in warku caddaado waay وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi من استأجر أجيرا qofka شhقاalo kiraysta فalyسمi lahu ha u magacaabo أجرaتahu مشقاayadiisa waynu qadinay sharaxiisa xadiidku waa daciif laakin macnihiisu waa saxiix macnaha uu sheegayaa waa saxiix wey mushkaayadiisa hau magacaabo liana aljahaala biha bayna almuajir walmustaajir tufdi ila alnizac washiqaaq aladi yunaafi lislaam islaamnimadoodu dhaawici karaa waa in manfacadana la yaqaano meesha laga dheefayo sidoo kale la yaqaano waxa la qaadanayo manfacadii baa la kiraynayaa macrifat lmanfaca macrifat اlujra alibaaxatu fi nafci اlcayn ijaarada saddexdaa shar ayaa laga maarmaana macnaha mushqaayaddii waa in la garanayo qofkani waxa uu qabanayona waa in la garanayo eeg mushqaayaddu waxay dheef u tahay kii shaqaynaya ama wax kiraynaya manfacaduna waxay dheef u tahay kii kiraystaha ahaa labada qof waxbay kala iibsadeen waxay kala iibsanayaan waa inuu labadaba cad yahay haddii guri la kiraynayo waa in la ogyahay guriga maqsinadoo dhan miyaa la wada kiraynayaa dabadu iyo wajahaddu miyay ku jirtaa madush iyo hoosdu miyay ku jirtaa mise wuu kala hadhan yahay waxaa la dheersanayaa waa inuu aada iibsanaysa waa inu garanaya qofkana markuu camalkan qabto wuxuu qaadanaya waa inuu garanayo waxaa la kala iibsanayana waa inuu mubaax yahay xalaal waa inuu yahay oo dee haddii uu xaaraan yahay sida heestii iyo qofka kaniisadii iyo khamri la iibiye iyo ad waa tusaalaun waxaa la kala iibsanaya haddii aanu dheeftaa la kala iibsanaya haddaanu xalaal ahayn dee ma ansaxayo haddii masel ay dhacdo qabadaadkaasi wuu iska badan yahay muddadii inaan la cayimin labada qof masale haddee wax kala guri iyo wixii lamida waa in muddadu cayimanta muddada taa ma naqaanina qaanuunka faranjiga xataa qoraya kan islaamku iska daayo marka gurye la karaynayo iyo marka wixii manfacaahe dhul iyo wixii lamida la karaynayo ee siiba ma guurtaa muddada waa in cayimaa lix bilood sanad sanadkaa kadib waa la jadiidinaya marka haddii labadii qofte ay isla afkartaan inay kiradii sii wadaanna waa halkeeda haddii midi uu ka baxayana dee ikhtiyaar buu leeyahy marka ha laga fiirsado guryaha iyo maguursada la karaynayo in muddada la cayimo waa meelaha muranka iyo uu ka soo baxo waa la isu ishaafalataynaya oo mararka qaarkood khilaafka waxa keeni karaya haddii aan muddada la cayimin qofkii guriga lahaa marna kii ku jiray ayaa keenaya ilaa waa wax dheef baa ku xidhan oo waa lagu gorgortamaya qof baa gurigiisa kaa karayn lahaa haddaad shan sannadood ku tidhaahdo laakiin aan kaa kiraynaynin haddii sanadaad tidhaahdo xaq baan u leeyi adiguna sidoo kale hadduu shan sano ku idhahdo waad ka kiraysan lahayd laakiin hadduu sanadku idhahdo kamaad kiraysateen ee meel kalead raadsan lahayd marka qarad baa isku khilaafaya muranna uu ka iman kara haddii muddada aan la cayimin waxaa dhacda inuu markuu kiraysto arka meheradii oo xooriso oo lacag badan ay kasoo baxayso ayuunuu madaxa soo xoqanaya wuxuu leeya raalli aho hebelow kudhaydaa u baahane inamadii waxbaa jaani laftayda furaya meherada iska raalli haw bule ka baxa adeer maalgelin badanna waan ku sameeyey waktina wuu igaga lumay heshiisna wn waxaasoo dhan meesha miyaad igu haysataa meesha miyaad igu haysataa ilaa anaa leh halkaasuu ka bilaabaya <laughs> waa shaqadeeni diye ila laga turjumaa waa muhiim ama kan kalea wuxuu leeyahay adeer raalliga ahw dee meeshii waan maaragtay eh, meel kalea baan helaybe eh. meel kaleo halkan ka yar waasaxsan baan helay eh. furi waa kan isagina wuxuu leeyahy adeer noloshaydiibaa baan ku saleeyo halkan biilka ka xisaabinayana halkan ay hayde maxaad lugoy jiq mudda waa inay jirtaa haddaan muddadaasi jirin wixii la is yidhaahdaba maba ansaxaysaba waa caqad baailaba waaya tan uu ka warramayo ee markaa qaraaraadka majmacu fiqiga iyo waxa uu sheegaya waa macnayaal kale oo raqabadiio waxayna nimanka inagu isticmaalin wey baabu ixyaa ilmawaad dhulkii dhintay noolayntiisiiba halkan laga waramaya waa deegaankii iyo shaqooyinkii dawladda hoose ilan diinta ilaahay wax walba way ka jawaabtay ixyaa ulmawaad deegaanaynta dhulka weyn iyo sidee loo kala yeelanaya iyo qofku muxuu ku milkii karaa iyo qofka goormaa dhulka laga qaadi karaa goormaanse laga qaadaynin waxaasi baa markaa baabkani u gutay yahay baabu xiyaal mawaad marka mawaad waa meeshii dhimatay ee cidlad ahayd wey ixyaaguna waa soo noolayntiisa waayo dhulka dhismihiisa iyo camiridiisaa nolol u ah dhulka in la dhiso ama la beero ama la camiro nolol bay utahay inuu meel khaaliya iska ahaadaana geeri bay u tahay muuqaalku waa nooca saasaa looga warramaya marka mawaadkan sida loo camiraya meelba waa wixii ku munaasiba meel beer baa laga dhigi karaa meel dhismaa laga dhigi karaa meel waxaa laga dhigi karaa lagu eh, nafiso oo banaan meel wadooyin baa laga dhigi karaa meelba wax meeshii camirideedii sida markaa dadku u kala yeelanaya waa masaladayna wareerisay runtii waxaa dadkii ku wareeriyeyna waa sharci la-aan sharci baan loo eegeynba wax sharciga loo eegaana ma jiro qof walbana damac baa hay in alarda lilah yuurituha man yashaau min cibaadi dhulka ilaahay baa iska leh in badan baa ilaahayba ku haysataba masaajidadiisii bay u qaar baa masaajidadaba ka qaadaba masjidkii ilaahay loo cayime le halkaasi waa masjid aakhira danteeda noo qaba buu leeya dhulka oo kan haba ku jiraade waasoo kan mixraabkii buu leeya kasii muuqanaya waxba male anaa isku simi buu leeyahy mixraab kasta ha ahaatee anaa isku simi doona halkaasay maraysa way badanta waaya taasi buu markaa ka waramaya halkan ku sheegaya marka ixyaagan goorta la ictiraafayo nooleynta dhulka waxa weeye markuu qof muslimi nooleeyo ama qof kaafir ahoo macsuuma macnaha waxa weeyaan inagayna dhex jooga oo xaq inagu leh oo cashuurtii laga qaadayo sharciga islaamka xukumayo bulshada islaamka dhex jooga marka ummadduna saasay ku ijmaacday axaadiistana waynu arki doonaa ku soo aroortay baabkan ee tilmaamaysa qofku siduu dhulka ku yeelan karo an curwata radia allahu can curwata can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulu llaahi maxamed waxa uu yidhi man camara ardan qofka dhul camira ee hagaajiya laysat liaxadin aan qof lahayn fa huwa axaqu biha isagaa ku xaq leh qaala curwatu radia allahu canhu waxa uu yidhi waqadaa bihi xadiidkan wax ku xukumay cumaru cumar bnu lkhaaab fii fii khilaafatihi fii khilaafatihi waktiguu madaxda ahaa xadiidkanuu cuskan jiray oo wuxuu ku xukumi jiray cumar ibn uu ku camal falay xadiidkuna waa saxiix rawaahu albukhaari kitaabkiisuu ku wariyey laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo soddon raqamka ah xadiidkaas saasuu sheegay qofka dhul camira aan cidi hore ulahayn isagaa ku xaq leh lagama qaadi karo kan kalena raaci wa can saciid ibni zayd radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi man axyaa arضa qofka dhul nooleeya mayitatan dhimatay fahiya lahu fahiya lahu dhulkaasi isagu u sugnaaday fahiya ardadaasi ama dhulkaas qofkaasaa leh rawaahu halaaثa saddexdii sheekh baa wariyey waxasanahu tirmidi wa qaala ruwiya mursalan mursalna waa lagu wariyey iyadoo aanu magacawnayn saxaabiga wahuwa kamaa qaala sidaa u sheegay weeye wakhtulifa fii saxaabiyih asxaabiga xadiidka warinaya waa la isku khilaafay keebuu yahay faqiila waxaa la yihi jaabirun baa wariyey waqiila caaishatu waqiila cabdullaahi bnu cumara wاraajixu lwalu qowlka hore ayaa raajixa in uu warinayo kaa mursalkaa jaabir waa takriijkii xadiidka laakiin xadiidka darajadiisu kan iminka aynu marayno waa xasan wey waa la daliishan karaa waaya labada xadiidto markaa waxay isla waafaqeen dhulka in la noolayn karo hadduu qofku nooleeyana oo uu ka shaqaystana in isaga uu yeelanayo kol haddaan cidi uga horeynin fahiya lahu wuu milkiyayaa wey fahiya lahu laamtaas waa istixqaaq iyo milkiya ayay tilmaamay qofkani ama ha ahaado mukalaf ama kayru mukalaf ama ilmo yar ha ahaado ama mid waalan ha ahaado ama mid miir qaba ha ahaado muslim iyo gaal midkuu doonaya ha ahaado oradayna gaalkii colka ahay aan ahayn waxaa xadiidka ka muuqanaya walow yaanu rugsad dawladdaaba uhaysanin ee kon hadduu isagu wax ka qabtay meel cidlo ah meel cidlaha kol hadduu wax ka qabtay ama beeray ama dhisay inuu milkiyaya meeshu sawaanaysa dee meel cidlaaha hawdkaas oo kale meeshan magaalada dhexdeeda ee qorshaha leh ee laga warhayo ama la balaangareeyo wax loogu talagalay ee iska banaan taa maya walaalaha cidlada beeraha laga dhigana mawaad cidiba uga horreynin baa lagu leeyahy dawladina ugama horreynin shacbina ugama horreynin waa cidla way yartay taas walaa shaka ana manca waliyi lamri ixyaa bacdi alaraadi macnaahu ikhtisaasuhu biha haddii dawladdu iyo maamulku ay yidhaahdaan eryadaa lama dhisi karo macnaheedu waxa weeye inaanu yeelan karaynin kolkaa ah. ila waa looga horeeyey dhulka maxaa markaa lagu milkiyaa ayaa u maaragtay ka warramaya aqwaashaasu sii yara waday waxaynu kusoo ururin karnaa shay walba wixii loogu talagalay waa inuu ka muuqda haddii beer loogu talagalay noolayntiisu waxa ay noqonaysa ila waxa xadiidkii uu leeyahay man camara ardan qofka dhul camira kan kalena wuxuu leeyahay man axyaa ardan qofka dhul nooleeya soo laba erayo cad maaha kani wuu camiray kana wuu nooleeyey laakiin maaha wuu sheegtay man idacaa ardan meeshu maaha wuu eegayo markaasuu sheegtay taa iyada maaha waa qof camiray iyo qof nooleeyey maalgelin baa jirta marka waa inuu u maalgeliyaa mid walba wixii lagu milkiyayo haddii dhisme lagu milkiyayo waa inuu saaskiiyo gidaarkiiyo sameeya ama dayrkii haddii lagu milkiyayo beerna waa inuu dayrkii iyo takaariyadii iyo ceelkii iyo dhirgoyntii iyo waxaa sallaxaa haddii ay tae waddo loo soo maraya waa inuu xaadhaayo budulku ka muuqdaa meel sidii ilaahay ku abuuray iska ah oo laamayartii ku taallo ya iyo dhagaxaantii sidii yihiin maaha waa meel camiran la nooleeyey baa lagu leeyahy waaya taasuu markaa sii sharxaya faqraadkaa kala dambeeya wuxuu ku leeyahy man axaaba ardan mawaatan bixaaidin maniic gidaar buu ku xidhay biana daarahu xawlahu bima jarat bihi alcaada caadada waktigaa dhulka waxa lagu yeesho ayuu isagu ku sameeyey ah, markaas waa loo tixgelinaya idaa xafara biran fawasala maaha faqad axyaa haddii ceelka waa inuu biyo ka gaadhaayo meeshii qodaa man ajra almaa ila ardi almawaat min naxwi cayn min xabsi alma can ardi almawaat wakaasaasi baa markaa loo sii wadaya wa ama alardu albaydaa allatii laa yuujadu fiiha aharu ixyaain asla dhulka isagu iska cade saafiga ahe wax maalgelina aan lagu samaynin fainahaa laa tumlaku bimujaradi dacwa calayha lagu yeelan maayo sheegase keliga walow kaana biyadi muddaciiha sukuuqu istixkaam bal hiya baaqiyatu mawatan cala al asl ah. juwanabaha waay bal haddaan wax maalgeliya ku samayn markaa weeyo waa dee tan ariga lagu bedelanayo ayaynu ka warramaynaa markii arigii dadkii laga joojiyey shaqooyina ay waayeen ayay xagga dhulka u jeedsadeen markaa midiba uu eegay uun inta uu eegay uu marmaray ayuunbuu iska sheegay mid kalena meeshii uu iska yaro deganaa ayuunbuu kala jiiday un sida xanjada ayuu kala jiiday oo wuxuu hi intaa maqashu ku darari inta aan marmaray iyo intaa hareeraha iga xigtay iyo oo dhan anaa leh afarta jiha unbuu u eegay in yar buu deganaa isagu markaa misira oo koobana ama xeroola ama wixii lamid a ah. dabeetana wuxu hi afarta dhanba anaa uga foofi jiray waxaasoo dhan waxba ka socon maayaan qofkan kolba meesha wixii loogu talagalay waa in masalan imika inaga haddii qofkii uu maalgeliyay oo meeshii xaday oo cagaf geliyay oo sees wanaagsan ku sameeyey oo sharci dhamaystiran oo wax walba laga qaado ilaa jeexidii loo ogolaya uu hayo waa noqon karaa milki intaa wixii ka sokeeya maya haddii qofku masalan dhagaxuu dhigo godad ka yar qodqodo kaabadiyo waxaa ka yar sameeyo waxaa la yidhaha taxjiir ma yeelanayo taxjiir baa la idhahdaa khaas macnaa waa muktase malik maaha waa wuu ku yar gooni yahay oo isagaa dadka ka xiga laakiin muu milkiyin oo waxaa milkiga iyo taxjiirkaa kala duwan taxjiirku waa qofkii oo meeshan sahaamsaday oo nooc camiraada kasii bilaabay ase aan yeelanin fakulu haadi waamhaaliha fakulu haadihi waamhaaluha taxjiiraat laa tufiidu tamliik atamaluk wainama tufiidu man taxajaraha aliktisaasa biha walaa xaqiyata min ayri isagun baa dadka uga yaro dhow waa loo tixgelin qofku haddii laga qaado markaa kii ka qaaday caasi buu noqon laakiin ka dambe camiraa milkiy waay marka adigu almuhim qaacidada waxay kusoo ururaysaa camiraada iyo noolayntu xadiidku uu sheegay waa in wax walba wixii loogu talagalay uu ka muuqdaa intaasay ku urursan sharcina jiraa meeshii haddii suldada iyo awoodi ka jirto waa in sharcigana la tixgeliyaa oo haddii dee taasi aanay imanin dee waxaa imanaya isqabsi iyo isku dhac baa imanaya sidoo kale meesha hadduu qofkii deegaan ku yahay oo wuxuuga dhisan yihin oo sharci loo sameeyana sharcigu socon maayo ee dee deegaankiisaasaa loo tixgelinaya iyo dhismihiisa waa meel ay u baahan yihiin dadka dawladaha hoose iyo baabkan inay akristaan waxaa laga yaaba hadii wax laga weydiiya inaan waxba uga bilownayn buug yaroo markaa iska sadara ku qoran yihiin oo meelaha laga soo waaliday unbay yaro eegaagan lakin kitaabkan waxba ugama bilowna anaka wax laga weydiinaya maalinta qiyaamee la odhanaya kaas maxaad kaga xukunta xadiisyada iyo aayadaha ma jiro وعن بن عabاس رضي الله عنهma أن الشعب بن جtاm الlayث رضي الله عنه أصxaabigaas أخبarahu waxa uu sheegay بن cabاs أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu qaala wuxuu yihi laa xima seera ma jiro ilaa lilaahi walirasuuli ilaah iyo baa seero yeelan karaa meel seera ah oo xidhan rabbi iyo rasuul baa loo ogoliyay marka haddii e, nebigu uu meel seeray lama bedeli karee sideedaasay ahaanay xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa ximuhu waxa wey meesha beerta ah ama seeraha ah ee loogu talagalay in xoolaha la daajiyo waktigii nebiga meelihii u sameeyaan la burinaynin baa markaa laga faaidaysanaya marka dadka mas-uuliyiinta ah iyo madaxda ah cadaaladda ku soconaya meeshii iyaguna ay seeraan waa la tixgelin doonaa haddii laakiin qofku uu meel iska ooto waa xaaraan iyadu inuu ooto in dadweynaha beera ay iska samaystaan aanay waxba ka beeranaynin eeg qofkii raashin ka beeraya iyo khudrad dhulkan la noolaynayuu soo gelaya laakiin qofka aan beer ka dhigaynin ee seero seeraa la ydhahdaa imika sooma beer iyo seeray kala yihin beer in lagu sheego maaha meelaan la maal gelin laakiin waa seero seero waxaa samaysan kara un ilaahay iyo rasuulka iyo dee ciddii kolba maslaxadda caamkaa ah haysa ee danguud ugu talagelaysa manfacada ummadda laakiin in shaksiyaadka qaarkood iska samaystaan waktigaa nebigu waa buriyey wa kaanuu yakhtasuuna bihi can afraadi qabaailihim faaqalahu nabiyu biqowlihi laa xima ila lilahi wala rasuulih dad baa samaysta seero doog iska ootay markaasaa xadiidkani uu nebigu sheegay oo wuxuu ihi war cidi seera ma samaysan karta ilaahay rasuulka mooyaane iyo cidda khaliifka muslimiinta u ah waxau raaciyey xadiidkii kale uu nebigu yihi annaasu shurakaau fi alaaa fi lmaai waalkalai wannaar waa xadiid saxeixa dadku saddex waa ku shuraako ma kala laha dabka iyo daaqa iyo biyaha dabka nooleyska weeye nooleysa qori dable wayamnacuuna almaacuun haddii kale waxay noqonaysaa adeegii munaafiqiinta lagu eedeeyo diidmadii dhuxul daba in la kala qaato magaaladu kala qaadato iyo miyiguba waa la wanaagaa kolba kugu shidanyaa laga qaado biyuhuna waa saasoo kaleo lama kala laha waa biraha biyaha ku jira dhijaamaha iyo harooyinka iyo qaydarada iyo dhulkaa ilaahay furan ku jira wey laakiin kuwan berkada iyo taangiga iyo lagu shubtay dee ayaan la isku qabsanin <laughs> ile berkadii toban kun oo dollar baa lagu sameeye taagigii nin baa soo dhigte haddaad iska darsato aad geel ku hortaa tira annaasu shurakaau fi talaat madaxaa lagu jebin doona kaa milki khaasa baa la ydhaha milki khaas ee waa waxaa looga qiyaas qaadanaya daaq daaqana dadku waa wada leeyihin bu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam daaq eegwa kaa marka haddii lagu dha waxaani waa xaqal caam ee xaqal khaas maaha oo aad seerto xaaraan baad ku dhacda haddaad iibisiye haddaad caws ka guratana waxaanad lahayn baad iibisay nin daarahan dawladda qaatay unbaa tahay oo iska isticmaalay ama baanka wax ka qaatay xaqalcaamkii dee weyn innagana reer miigeenni waxay marayaan in mid waliba shan kilomitir buu iska xidhay kolkaasaa gudma la wada dhacay waxa la odhanayaana waxa weeye waa geera uun geera un baa la odhanaya wax kale ma jiro marka xadiidkaa saxiixiisaasu tilmaamayaa in meesha laga saaro weeye seera lama samaysan karo eeg nooleynna loo tixgelin maayo qofkan inuu dhulkan nooleeye loo tixgelin maaye inuu wax kharibay baa loo tixgelinaya oo waxaanu lahayn uu iska qaado waaya marka meel naqiic la ydhaha baqiic maaha waa meel naqiic la ydhaha oo shan iyo toddobaatan kilomitir ka xigta galbeed madiina ayuu nebigu seero ka dhigay oo tobaneeyo kilomitiro isku weera ah oo halkaa fardaha jihaadka iyo sekada iyobaa la soo daajin jiray marka seerahaas waa la ogolyahay iyaga de marka dawladdu samaynayso laakiin shaksiyaadka iska qaadanaya naga daa waa araxjab wey wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi laa darara qofka yaan la dhibin walaa diraara isna yuu wax dhibinu ka argoosanin xadiidkaas saasuu tilmaamay qofka haddii dhibaata ay ku timaado intii la dhibay in leeg isaguna inuu dhiba maaha masalan xoolaan lagaa dilay adiguna hodhanin waxbaan dilaya gaarigii buu midi kaa burburiye adna hodhanin waan burburinaya daar buu midi kaa dumiyey adna hodhanin waan duminaya diraarku waxa weeyaan waa aargoosiga dhibaato keeni karaa laakiin maxaad samaynaysaa waxaadi magdhow weydiiso daarta qiimaheedii dhulka qiimihii dhalka dhismaha qiimihiisii guri ah, gaariga qiimihiisi qiimihii qaado laakiin diraar waxa weeya intiqaamka ifsaadka uu ku jiro argoosiga wax lagu fasaadinayo wey wacan saburata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi man axaada xaa'idan qofka gidaar ku sameeya calaa ardin dhul fa hiya lahu isagaa leh waxyaabaha dhulka lagu milkiyi karo ayuu ka mid yahay gidaarka eeg markii hore noolayn iyo camiradii busaaha maxaa camiraad noqon kara tiibuu sheekhu uga jeedaa inuu iftiimiyo nusuusta sheegaysa nusuusta sheegaysa waxa weeya xadiidka hore uu soo qaatay haddaad meel camirayso cid ha ku dhibin oo maalan haddii camiraadaadu ay keenayso dad inaad jidkood degto ama den e, meeshii waddadii la marayay inaad degto ama qaarkood oo meesha sii degana aada waxyeelo gaadhsiinayso laa darara walaa diraara baa lagaa taaganya binada aada samaynayso iyo beerta aada samaynayso iyay dhibaato keeni wey haddaad meel camirayso iyo haddaad noolaynayso oo dadkan waddooyinkiis ka wada xiday uma qabaan wadadu inay ka faa'ido badan tahay guriga waa adiga arkeen xaqalcaamkii baa lagu soo wada siqaya wixii ummaddu ay wada lahayd dhulkii iyo waddooyinkii iyo wixiiba finsh marka wixii camirida ee wax lagu dhibaya inaga hadhan wey qaacidada loo eegaya waxaa ka mid a ah inaanu waxaana dhibaato keenayn oo dad khaasa oo qofkan ka soo horreeyey iyo danta guud midaba inaanu dhibaato ku keenayn waa qaacida xadiidkaas xadiidkanina waxa uu tilmaamaya waxyaabaha dhulka lagu milkiyi kara waxaa kamid a in dayr lagu sameeyo xaaidku waa dayrkii وعn cabd للhi بن مغفل رضي الله عنه أن النبy صلى الله عليه وسلم qاal rasuulku waxau hi man xafra بئرا qofka ceel qoda falahu waxa usugnaaday arbacuuna dirاaعا afartan dhudhun cabanan iyada oo firka u ah limaashiyatihi xoolihiisa ayay caban u noqonaysa waaya ah, qofku hadduu ceel qodo xoolaha loogu talagalay inay ka cabbaan waxa uu xaq u leeyahay afarta jiho dhan walba ya oo joomitirku u qaadaya afartan dhudhun ila dadku mitir ma wada haystaan dadka meeshaa joogunbaa dhudhunkooda ayaa isticmaalaya dhudhunku waa cid walba ku yaalla soo maa sharcigu wuxuu u hadlaa sidii wax cid waliba daliishan karto haddii mitir iyo fiitiya la idhaahdo dee qaar baabaan haysan baa halka iska jooga lakin dhudhun bay haystaa marka intaasoo dhudhun afartan kaa dhudhun buu dhan walba u leeyahay cadanku waxa wey firkada xoolaha ama tabada ceelka meesha xooluhu marka ay had iyo jeer wabax gabayaan markay cabbaanayana wabax gabayaanay durduurta usoo yar luga fidsanayaan waa lagu soo celinayaa si ay u durduurtaan eriyadan ay ku saxaroodaan ay maaragtay sigada iyo kaalida iyo ku sameeyaan ku warwareegaan ceelka intaa way sabada ceelka afartan dhudhun ayn ku filan diidku daciifaada lakin macnihiisu waa macno saxa wey وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه نبgu ninka wuxuu u jaray أرضا بxadرmوت bixadra mowt meesha xadra mowt la yidhaahda ee yeman ku taala ayuu ninkan calqame aabihii nebigu u jaray calayhi salaatu wasalaam waaya waxaa laga faaidaysan karaya halkaana xagga dambu ku sharxi doonaayo in loo baahan yahay dadka mas uuliinta ah iyo sharciyeyntooda xadiidka dambu sharaxa sii raacinayaa kaa dambaynu udhigi doonaa insha allah qadiyadii qofku inuu iska markuu meel qabsado sida uu ku milkihi karayo soo aragna laakiin u baa ka bilaabmaysa halka wallahu aclam